أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهدي نبينا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار assalaamu calaykum waraxmat waraxmatullaahi wbarakaatu walaalayaal waxa aynu ku guda jirnay taariikhdii dowladdii muslimiinta alandalus oo taariikh aad u dheera siddeed boqoloo sannadooda ayaynu rabnay inaynu ka warrabno waxaynoo joogtay cahdigii iyo xilligii uu telinayay alxaajib almansuur ninka la dhaho xaajib almansuur ama maxamed ibn abi caamir magiciisu uu ahaa oo ahaa dabcan xukaamtii ugu waaweyneyd ee soo martay dowladda andalus madaxdii ka talinaysay macnaha wayn ka soo warrabnay qaabkii uu xilka uu ku qabsaday ama uu talada uu kula wareegay iyo sidii maaragtay thawrooyinkii iyo kacdoonnadii ka hor yimina uu u damiyey kadibna maaragtay uu dowladdiisa ballaadhiyey ilaa iyo uu gaadhsiiyey dowladdiisa ehm, tawasucaadkii ama ehm, weynidii ugu weyneyd ama fiditaankii ugu weynaa ee dowladda andalus ay maaragtay gaadho ehm, wuxuu talinayey ilaa iyo sanadkii saddex boqol iyo koob iyo sagaashankii hijriyada uu geeriyooday waxaa uga dambeeyey wiil uu dhalay oo la dhaho cabdilmalik isagana dabcan wuxuu la baxay alxaajib marka dabcan saynu ognahay oon kusoo sheegnay darsigeennii hore xaajib almansuur ama maxamed ibn abi caamir isagu muu ahayn aslan ninka khaliifka ah khaliifku wuxuu ahaa wiilkii yaraa ee hishaam ibnu xakam la dhihi jiray laakiin ra-iisal wasaare ayuu ahaa ama xaajib ayuu xaajibkuna waa qofka xijaaba madaxweynaha waa qofka ka horeeya albaabka taagnaan jiray ayaa xaajib berigii hore loogu yeedhi jiray maadaama markaa hishaam uu ahaa nin yaroo iska dhalinyaro ah wiil yar guriga ahaa waxaa talada maaragtay gacanta ku dhigay xaajib almansuur ayaa dalka kale xukumayey daaha hoostiisa ka xukumayey iyo si ban caddaana u xukumayey isagu markii uu dhintona wiilkiisa cabdilmelik baa booskii aabbihii ku fadhiistay cabdilmelik isna maaragtay toddoba sannadood buu xukumayey manhajkii aabbihii buu raacay ee sanad kasta wuu dagaalami jiray nasaarada deggan waqooyiga andalus ayuu maaragtay uu ku qaadi jiray dagaallo la dhahdo sayfka xilliga sayfka ama xilliga maaragtay xagaaga ayay dagaallo qaadi jireen markay qoraxdu diiran tahay oo baraf jirin muddo toddoba sana markuu xukumayey isagiina maaragta wuu dhintay sanadkii markaa saddex boqol iyo sideed iyo sagaashankii waxaa la wareegay xilka ninka la dhahdo cabdiraxmaan cabdiraxmaan waxa weeye waxaa dhalay ama waxay walaala yihiin cabdilmelik bay walaala yihiin oo xaajib almansuur ninkaas ayaa dhalay oo walaalay ahaayeen marka markuu ninkani uu meeshii qabsaday dhowr waxyaabood buu ku kacay baa layidhi muddo horta hal sano gudaheeda dowladdii andalus wuxuu geliyey fitnadii ugu weynayd ee ay gasho waa midda koowaad ee markii horta meesha uu ku fadhiistay ninkii hishaam oo dee dabcan da'diisu ay weynaatay xilligaasoo sideed iyo soddon jir buu ahaa laakiin la qabsaday in dusha laga xukumo ee khaliifka meesha ka ahaan jiray ayuu maaragtay damaaci ka galay wuxuu ku qasbay inuu noqdo weliyul cahdi dhaxal sugaha inuu noqdo ayuu ku qasbay taasoo ka cadhaysiisay ama cadho badan gelisay umawiyiintii ila qabaalka umawiyiintu ka soo jeeday soomar reer qoroysheed bay ahaayeen qabaalkii reer bani umaya ayaa arrintaa ka cadhoodo waxay ogaadeen in xilkii laga wareejin doono ila markii hore waxunbaa bay qabeene waxaa kaloo la tilmaama inuu ahaa nin maaragtay faasiqa oo iska dembiyadiisu iska badan yihiin khamriga cabaa iyo zine iyo wax noocaasa ah way ku eedeeyeen yani eh, arrinta noocaas ah oo aanu ka fiirsanina wuu ku kacay ninkii maratay hishaamna wuu iska ogolaaday oo wuxuu yidhi adaa dhexal suga ah weliyulcahdi baa tahay kadibna ciidan buu kaxaystay oo dhanka waqooyi buu aaday dagaaladii xilliga xagaaga lala geli jiray nasaarada ayuu aaday reer bani umaya ayaa tashaday marka fursaddii markii uu ka baxay caasimadda qurduba ayay ka faa'iidaysteen dabadeedna way isu yimaadeen hishaamkii khaliifka ahaan jiray ee iska suwariga ahaa yacni meesha iska fadhiyey way casileen macnaha booskii bay ka qaadeen waxay beddelkiisii magacaabeen nin la dhahdo maxamed ibni hishaam ibni cabdiljabbaar ibni cabdiraxmaan annaasir cabdiraxmaan annaasir ayuu ku abtirsadaa ninkaas ayay magacaabeen waxaana lagu naanaysay almahdiy mahdi buu la baxay ehm, markii uu cabdiraxmaankii bannaanka aaday dibadda dagaalamayay uu ogaaday in ehm, khaliifkiiba meeshii laga qaaday ayuu isagiina soo laabtay dadkiina maaragtay ehm, maadaama uu faasiq ahaa ama maaragtay aanu aqoonin kartida iyo awoodda uu wax ku maamulayo iyo qiyaadada aanu si fiican u garanaynin waxay u janjeedhsameen ninkii cusbaaye la magacaabay baabay xaggiisii aadeen maxamed ibnu hishaam la dhihi jiray dagaal baa dhacay ninkii maaragtay cabdiraxmaan ahaa waa la qabtay waana la dilay way qabteen way dileen waxyaalo kale ka sheekeyneen dhahaan isagoo maaragtay meel kaniisad eh, ku jiray soo qabteenoo waa la dilay aduu saasuu ku dhintay hal sano muu xukumaynin ninkaas markuu dhintay isagu dowladdii andalus way burburtay fitna ugu horreysay halkaa subxaan allah wixii aabbihii iyo walaalkii iyo maaragtay xukaamtii ka horreysay cabdiraxmaan annaasir cabdiraxmaan addakhili cabdiraxmaan alghafiqiy raggaasi ay soo dhisayeen sanawaadka yacni muddo sannad ka yar buu ku dayacay walciyaadu billah markii uu dhintay ninkii meesha qabsaday almahdiyi la dhihi jiray isaga laftigiisuna nin dhallinyaraha buu ahaa manuu aqoonin qaabka wax loo maamulo maamul iyo maarayntoona waxba kamuu aqoonin wuxuu u cadhaysnaa qabaa'ilka caamiriyiinta qabaa'ilka caamiriyiinta waxa weeyaan ninkan uu dilay cabdiraxmaan ayuu u cadhaysnaa iyo xaajib almansuur dal aabihii oo meesha ka tarin jiray ra-iisul wasaaraha ka ahaa qabiilkii caamiriyiintu si xun u laayey marka dad badan buu laayey maadaama ay awood lahaayeen oo inta badan wasaarada ka talaysa dalka inta guud ahaan oo dhan ay qabiil ka ahaayeen wuu laayey magaaladii uu dhisay xaajib almansuur maxamed bni caamir ninkii la dhihi jirna wuu burburiyey madiinati zahra la dhihi jiray yacni caqli xumo walciyaadu billah waxa kale oo uu laayey uu dad badan ka laayey qabaa'ilkii barbariyiinta qabaa'ilka barbariyiinta waxaan qabaa'ilkii gacanta siiyey reer bani caamir ama maaragtay ra-iisul wasaaraha waddanka nimankii xoogga siiyey iyagaana maaragtay hantida iyo askar caskariyadda iyo milatariga gacanta ku hayeen kuwiina maaragtay cadho badan buu u qaaday wuuna caddaystay inuu u cadhaysan yahay oo subxaan allah uu cuqtad u hayo waa uu la dagaalamay dad badan buu ka laayay allaa iyo xataa qabaa'ilkii reer bani umaya ee uu isagu ka soo jeeday ay maaragtay qaadan kari waayeen ninkani siduu wax leeyahay markii ay ogaadeen qabaa'ilkii barbariyiintu inuu ninkani maaragtay cadaawad weyn uu muujinayo ayaa iyagiina cadhoodeen marka way cadhoodeen way is urursadeen dabadeedna nin la ydhahdo sulaymaan ibni cabdiraxmaan annaasir Eh, saleymaan ibn xakam ibn cabdiraxmaan annaasir cabdiraxmaan annaasir bay ku wada abtirsadaan ragga meesha ku loolamaye oo ayay soo qabteen oo reer bani umaya ka mid ahaa kiiba u yeedheen waxay dhaheen maxamed ibni hishaam kan meesha jooga adaa ka mudan adaana khaliifa ah, la dagaalan deetana qabaalkii berberiyiinta iyo ninkii sulaymaan la dhihi jiray waxay ogaadeen inaanay awood badan lahayn kadibna waxay ku kaceen arrin aad iyo aad u foolxun oo keentay jabka iyo dhibta ugu weyneed dowladda andalus ku dhacday waxay u tageen boqorkii ka talin jiray kashtaale kashtaale waa castal weeyaan castalku waa waa magaalada la dhaha kashtaale ayaa af carabi lagu dhahaa waxaana loogu bixiyey waxaa ka dhisan maxay meel dhufaysa dhufayska af ingiriiska waxaa lagu dhahaa castal marka meesha castal dhufays bay lahayd waa eh, magaalo yar bay ahayd oo ka gooday dowladdii nasaarada kristankaee ka aasaasantay waqooyiga andalus ee leon la dhihi jiray ayay way kala geenoo kashtaale ayaa ka gooday boqor bay lahaayeen boqorkii markaa kashtaale ama castal buu u tegey wuxuu weydiistay inuu caawiyo si uu maaragtay madax madaxu noqdo kiina maaragtay wuu ogolaaday dabcan waxbuu soo bandhigtay isaguna boqorkii daqashtaana waa loo ogolaaday subxaan allah waxa maaragtay dagaalkii ku reeyay dagaal baa dhacay marka waxa dagaalku dhex maray ninkii maxamed ibnu hishaam la dhihi jiray iyo sulaymaan ibnu xakam dagaal baa dhacay subxaan allah waa la jibiyey marka maxamed ibnu hishaamkii ee mahdiga la baxay meeshii waxaa la wareegay sulaymaan ibnu xakam ayaa la wareegay markaa fiiri fitna meeshii dhacday subxaan allah manay degin ee muddo labayo labaatan sannadood gudahooda waxa uu kala wareegay xukunka dowladda andalus saddex iyo toban khaliif labayo labaatan sano gudahood saddex iyo maaragtay toban khaliif macnaha mid walba haddaynu u qaybino sanadada midba laba sannadood buu xukumayay subxaan allah ma kaba yar maxamed ibnu hishaamkii mahdiga la baxay waa la jebiyey isna wuxuu u cararay xagga iyo waqooyiga andalus magaalada la darduusha ayuu aaday wuxuuna ku fakeray inuu dib ugu soo laabto xukunkii laga qaaday dabadeedna wuxuu caawimo ka dalbaday wiil reer bani caamir ahaa oo ka soo jeeday Eh, qabailka reer bani caamir ee ra-iisul wasaaraha dowladda ka ahaan jiray ee daxaajib almansuur faamilkaa kasoo jeeda oo ah kuwuu layn jiray markuu isagu iminka xukunka hayo waa kii reer bani caamir gumaaday ee xasuuqay wiil ayagii ka soo jeeduu markana caawimo ka dalbaday oo la dhaho fatal waadix wiilkiibu wuxuu ku yihi ra iisal wasaaran kaa dhigaya sidii awowayaasha kale ra-iisul wasaarad noqon anna khaliifbaan noqonaya aynu iscaawinno way isku heshiiyeen E, dabadeedna waxay haddana ogaadeen inaanay awood lahayn oo aanay iska dhicin karaynin ninkii sulaymaan iyo qabaa'ilkii barbaryiintae raacay iyo boqorkii qashtaale kristanka ahaayo la socdo dabadeedna waxay dhaheen gaal adeegsi bay baratay soo ma annaguba gaal baanu soo adeegsanayna waa gaal adeegsi baa socotay iminka waa yahay waxay u tageen gaalkii ka talinayey magaalada barcelona la dhihi jiray dowladdaasi waxay ahayd aragon baa la dhahaa dowladda aragon dowladda aragon faransiiska ka talinayey waxayna jisyada iyo jisyada siin jirtay dowladda andalus dhammaan dowladaha nasaarada waxay jisyada siin jireen dowladda andalus waa kii xaajib almansuur barcelona furtay ee leon tegay ee dhulkao dhan aaday meel walba aaday jisyuu ka qaadi jiray dowladahan yaryar kuwii buu iminka u tegay barcelona oo aan waxbaba isla haynin haddaba cajiibku waxa ah waxa la yaab leh boqorkii barcelona markaa ka telinayay wuxuu ku xukumay ama wuxuu ka dalbaday shuruuduhu ka dalbaday nimankan eh, gadoodan eh, muxuu yidhi waxaan idinka rabaa haddaan rabtaan inaan idin hiiliyo dhowr arrimood kow waa inaad maalin kasta anoo boqora waa inaad siisaan boqol dinaar oo dahaba maalin kastoo dagaalka aan galo ha dheeraato ama ha yaraato dagaalku intu doonno ha qaato maalin kasta waxaan leeyahay boqol diinaar oo dahaba askartayduna hal diinaar oo dahaba ayay maalin walba leeyihiin waa askar nasaaro ah oo reerbaadiye ah oo eh, lagu yidhi kaalayo muslimiinta la dagaalama iyo weliba lacag ku hela subxaan allah waxa kaloo uu shardi ka dhigay shardiga saddexaad in wax allaaliya wuxuu muslimiinta ka khaniimaystay lagu dagaalamaya muslimiin buu laynayaa hubkoodu qaato xoolahu ka dhaco uu ka qaato uu ka khaniimaysto dhammaan isagaa qaadanaya waxaa kaloo gacanta loo gelinayaa magaalada saalim magaalada salimna waxay ahayd magaaladii faranta hore ee ahayd meesha muslimiinta laga difaaco ama meesha maaragtay ciidamada milatariga muslimiintu degan yihiin ee ay weerarka ka qaadaan fiiri ila waxa weeyaan waa doqon walciyaadu billahi rabb wuu yeelay intii shuruudihiiba sidii buu ku yeelay walciyaadu billah markuu shaydaanku dadka waxuu doono iyo mansabka eeg siyaasadda adduunyadu say say dadka u baabiisa kursi iyo jagadoon walciyaadu billah diintiisu ku iibsanayay way waafaqeen waxay dheheen waxaad rabtaanu ku siinaynaa subxaan allah waa lala soo dagaal galay waa boqorkii barcelone ka talinayay waa ninkii la dhihi jiray eh, sulayman iyo wiilkii yaray fatal waadix iyo ciidamadii waa la dagaalamay waxay la dagaalameen boqorkii eh, qurduba joogay waa laga adkaaday marka ninkii mahdiga isku sheegaya baa adkaaday sulayman ibn alxakamkiina waa la jebiyey waxaana mar labaad haddana xukunkii qabsaday maxamed ibn hishaamkii la dhihi jiray maaragtay almahdiyi la dhihi jiray ayaa mar labaad haddana xukunkii la wareegay wuxuuna ra-iisul wasaare noqday wiilkii la dhihi jiray fatal waadix ee reer bani caamir ayaa markaa noqday ra-isul wasaare dadkii magaalada qurduba deganaa ayaa waxay dhaheen way cadhoodeen waxay ka kacdoonkan iyo waxaan gaal adeegsigan iyo waxaanay ka cadhaysnaayeen waxay dhaheen fitnada oo dhan waxa wada ninkan eh, sulaymaan ninkaa la dhahdo maaragtay mahdiga ayaa bilaabay waxaasoo dhan wiilkii fatal waadix bay la hadleen maxamed ibn hisham baa la dhaha almahdiyi maxamed ibn hisham baa la dhaha maxamed hishaankaasa waxaasoo dhan ka dambeeyey faldembiyeedkao dhan waxaas dowladda saa u baabi'iyey hala dilo yaa dilaaya fatal waadix wiilkii yara reer bani caamir isna marka horeba cadhuu qabayo waa kii qabiilkiisa laayeyba wuu cadhoodo kii meesha joogay in yar markuu fadhiyeyba madaxay ku jaray way dileen subxaan allah meesha fitnada ka dhacaysa marka dabadeedna fatal waadix baa meeshii qabsaday isagu muu dhihin haddaba anigu waxaan ahay lewa qabiilkii reer bani caamire sida ninkii cabdiraxmaan ibnu mansuur ee maaragtay ismagacaabay ee ku qasbay hishaamkii ku qasbay inuu khaliifu noqdo sidii oo kale muu yeelin isagu wuxuu dhi anigu ra-iisul wasaarahaygaasaan ku koobnaaniyo xaajiba noqonaya waa inaan qof reer bani umaye ah u yeedhaa oo khaliifa ah, oo laakiin suwariya iska fadhiya meesha wuu raadiyey wuxuu helay ninkii markii horeba iska fadhihi jira sawir ahaanuu fadhihi jiray buu keenay marka hishaamkii fadhihi jiray xilligii xaajib almansuur iyo xaajib almansuur inankiisii la dhihi jiray cabdilmalik iyo cabdiraxmaan intaba maaragtay meesha uu fadhiyey kiyo markaa dee nin weyne oo dhowriy soddon jira baa yimi afartan sano ku dhowaan ayuu keenay kiina waxbaba islamu haynina waa ti la casilay markii hore waa la magacaabay wuxuu ku yidhi adaa khaliifa anna waxaan ahay xaajibkii baan ahay buu yidhi waayahay mushkiladdu waxay ka jirtaa sulaymaankii laga qaaday meesha laga qaaday ila laba nin baa ku loolamayey maxamed ibnu hishaam iyo sulaymaan bahan maxamed ibnu hishaam waa la dilay fatal waadix baa dilay sulaymaankii laga qaaday meesha isaga lama dilin wuu cararay wuxuu aaday maxay xagga iyo gaal adeegsigii uu marka horeba soo adeegsaday iyo qashtaaladii markii horeba u tegay buu u tegey subxaan allah markan boqorkii qashtaala wuu fakeray wuxuu idhi ninkani maalinta horena waa adigii u hiliyey haddaad boqorka laftigiisa la hadashid ka waran hishaamkan iminka la magacaabay khaliifka oo aad ku tidhahda aniga maxaad i siinaysaa ninkii baa ii yimi mar labaad maxaad aniga i ballanqaadaysa waxa la yidhi uu la hadlay deetana hishaamkii baa yidhi muu ku yimi haa waxaad samaynaysaa hishaamkan iyo sulaymaan waa walaalo hishaam ibnu xakam iyo sulaymaan ibn waa walaalo laba ninoo walaalaba meesha isku haysta wuxuu uhi waxaad yeelaysaa dhammaan dhufaysyada iyo xusuunta muslimiintu ay ku leeyihiin waqooyiga andalus oo dhan baad qaadanaysaa boqorkii qashtaale lagu yidhi wuu farxay wuxuu ihi waan qaatay waaye sidaas ayay dowladdii qashtaala dowlad yar oo dowladdii leon ka soo go'day ay u weynaatay oo waqooyiga andalus ugu weynaatay oo dhufaysadii muslimiinta loogu wareejiyey subxaan allah sanadku markuu ahaa afar boqol iyo saddexdii hijiriyada oo uu ninkii hishaam ahaa uu weli meesha uu xukumayo ayaa ninkii sulaymaankii muu degin oo intaa waxbuu raadinayey weerar buu soo qaaday marka walaalkii buu la dagaalamay waa hishaam ibnu xakim iyo sulaymaan ibnu xakim waa laba nin walaala tawrad buu ku soo qaaday walaalkii mar labaad haddana dabadeedna magaaladii qurdubuu soo galay marka markuu qurdubo soo galay waxaan la aragon la maqal buu ka sameeyey askartiisii boob iyo dhac iyo bililiqsi bay ka sameeyeen iyagoo muslimiin isku sheegayey dumarkiina way kufsadeen subxaan allah fasaad iyo fasahaad intee la eg ayay ka geysteen dhulka kadibna sulaymaankiibaa mar kale haddana xukunkii la wareegay oo meesha qurduba ahayd qabsaday wiilkii fatal waadixee meesha xaajibka ka ahna wuu cararay ba u baxsaday waqooyiga andalus eh, bariga andalus buu tegey eh, valencia ama valencia loo yaqaano halkii buu aaday hishaamkii markaa xukumi jiray walaalkii ahana waxa yidhi ama waa la dilay ama isagana eh, wuu cararay marka taariikhdu xilligaa wax ka dambayso ay u sheegtay lama ma jirto marka inuu dhinta bayna u badanta ehm, sulaymaankii baa marka haddana xukumay mar kale hal sano markuu xukumayay baleeg hadda hal sano markuu xukumayey ayaa qabaa'ilkii barbaryiinta ee markii ugu horreysay u hiiliyey ayaa haddana inqilaab ku dhigay inqilaab way ka soo horjeesteen inqilaab buu ku dhigay mid ninka la dhahdo cali ibn xamuud cali ibnu xamuud ayaa weerar ku soo qaaday inqilaab buu ku dhigay wuxuuna dilay sulaymaankii buu dilay iyo nin walaalkii buu dilay iyo aabbihii buu dilay si aanay mar kale dib uga soo noqoninba meeshii markaa waxaa xilkii la wareegay cali ibnu xamuud oo qabaylka berberyiinta ka soo jeeda deetana waxaa bilaabantay maxay cahdiga la dhaahdo waa xilligii dowladdii berberyiinta cali ibnu xamuud ama dowla alxamuudiya walaalkii oo qaasim la dhaho ayuu u magacaabay inuu madax ka noqdo magaalada ishbiliya caamiriyiintii iyaga maaragtay wiilkii dee fatal waadixaan sheegina waa kii orday oo aaday xagga iyo valencia bariga waqooyi e, bariga maaragtay andalis ayaguna markay arkeen inuu nin barbariya meesha qabsaday may degin waxay dhaheen waa inaan nin kale reer bani umaya meesha keennaa deetana inaguna aynu ku noqonnaa xijaabnimadeennii iyo meesha taladeedii dib ugu laabanaa raalli may aan noqonin mid kale u yeedheen oo reer bani umaya mid bay soo qabtaa reer bani umaya cabdiraxmaan ibnu maxamed ibnu cabdiraxmaan inaasir qabi cabdiraxmaan inaasir un ku aftirsanaya soo qabteen kii bay dhaheen khaliif baa tahay subxaan allah annagaana ku ku taageerayna dabadeedna adigu waxyaalo badan baa meesha ka dhacay dagaal baa markaa dhacay ay iskaga soo horjeedaan ninkan khaliifka laga dhigtay iminka cusub ee cabdiraxmaan la dhaho iyo cali ibnu xamuudkan barbariga dagaal baa dhex maray dagaalkii markii uu dhacay cabdiraxmaankii reer bani umaye horta waa la dilay dagaalkiibuu ku dhintay isla dagaalka waxaa ku dhintay ninkii caliy ibnu xamuud ee barbariga ahaa isna dagaalkiibuu ku dhintay labadii nin ee u tartamaya meeshu goobta dagaalka ku dhinteen goobta dagaalkana waxaa ku reeyey qabaalkii barbariyiinta ee caliy ibnu xamuud u talinayey isagiina wuu dhintay dagaalku ku dhintay dabeetana barbariyiintii baa waxay u yeedheen qaasim oo ahaa caliga dhintay walaalkii qaasimkii baa loo yeedhay ishbiiliya ka telinayey qaasim markii uu yimi isagana wiil uu adeeru yahay oo uu dhala cali ibni maxamuud baa isna ku kacay subxaan allah uu yidhi meesha aabbahay ka dhinta anun baa dhexli kara yani wareer subxaan allah wiilkaana yaxyaa la dhihi jira markay isqabsadeen baa layidhi haddaba waay labadiinaba khaliif baati waa markii ugu horreysay laba khaliifa la yeesho laba dowladood laba khaliif yaxyow adiguna qurduba magaalada qurduba ayaad khaliif ka tahay qaasimna ishbiliyu khaliifuu ka yahay subxaan allah yacni u say u burburtay dowladdii andalus dowladdii quwaddii iyo awoodda lahayd ee maaragtay challenge garanaysay ee taxaddiga ku haysay yurub oo dhan ay ka cabsanaysay ee eh, xataa franska gaadhay baris meel walba gaadhay eh, eh, talyaaniga meel walba xuduudeeda gaadhay magaalooyin badanoo talyaaniga katirsan ka telinaysay subxaan allah waa taa halkaasay u dambaysay asbaabta keentay in dowladdii reer bani umaya ee ka telinaysay dowladda andalus inay jabto waxaa ka mid a ah. kow dowladdan waxaa ku batay waxaa la idhaahdo xoolaha iyo lacagta taraf macnaha israaf xoolo badan ayaa soo galay lacag aad u badan baa soo gashay fitnada lacagta iyo maalkuna waa fitnada dadka muslimiinta fitnatu ummati fi almaal fitnadu maaragtay ummadaydu waa maalka waa xoolaha iyo lacagta lagu dagaalamaya mar walbana haddaad taariikhda islaamka u fiirsato waxaa laysku laayaa waa lacag iyo haniimo dagaalkiiyo xudaag haniima ayay ku jabeen muslimiinta dagaalkii xudaybiya eh, xunayn ee ilaahay qur-aanku sheegay wayowma xunaynin ida acjabatkum kaharatukum markay iscajabiyeen xoolo badanna ay arkeen intaan dagaalkaba la gelin ba waxay arkeen qabaa'ilkii reer bani hawaazin xoolahoodiiyo markaasay sii qosleen ay dhaheen waxaase xoolo annaga qaadanayna waa iscajabin waa maalka way jabeen maalintii way jabeen yowma xunaynin waa kuwii jaban yowmuluxud waa kuwii jabay waa tabta muslimka dhibtiisu waa xoolo iyo lacag weeyaan mar allaaliya markay lacagtu soo gasho ay fara badato way jabaan dowladda andalus markaa maxaa ku yimid waxaa ku yimid dowladda andalus maadaama xilligii xaajib almansuur ay dunida iyo xilliga cabdiraxmaan eh, dabcan cabdiraxmaan annaasir waxay gaadhay dowladda adduunka ugu xoolaha iyo dhaqaalaha iyo ugu lacagta badan bay noqotay marka guryaha dahab baa laga dhisan jiray haddaan ku dhaho kawar guriga gidaarkiisa ama derbigiisa waxaa lagu xardhi jiray dahab iyo fido subxaan allah yani waa wax cajaayiba weeyaan qandaradii ka dhisnayd ama bridgii ka dhisnaa magaalada qurduba manaaradii dheerayd iyo masaajidka magaalada qurdub guryahoodiiyo qasriyaday deganaayeen sida u ekaayeen subxaan allah marka dadkii tanaafus waxay ku tartameen adduunyadii mar hadday adduuniya tartan ay timaadana way jabaan taasi waa qodobkii koowaad oo taraf baa ku yimi subxaan allah waana sii caddayn doonaa insha allah tacala qodobka mar kalena waan ka warrami doonaa qodobka labaad ama waxa labaadii ay la jabeen waxay ahayd amarkii ama taladii oo loo dhiibay cidaan ehelba u ahayn qof aan u qalmin inuu madaxu noqdo oo aan khibrad iyo maaragtay eh, karti iyo awood iyo cilmi midnaba u lahayn baa talada loo dhiibo halkeebay maaragtay waxay dhahaan eh, maamaaba waxay tidhaahdaa lafta dhabarka ee geelu halkay ka jabtay maxaa jabiyey lafta dhabarkaee geela waxaa jabiyey bay dhaheen xadhigga lagu xidho geela markuu soconayo ila geelu maarata marka la rarayo xadhig baa dhabarka lagaga xidha xadhiggaasaa lisa lafta dhabarka wuu lisaan haddaanad arkin dee maaragtay xadhiggii aakhirka marka ugu dambaysa xadhiggaas ayaa lafta dhabarka kala jebiya geela kala jebiya marka laftii dhabarka waxaa kala jebiyey baa la yidhi markii loo magacaabay talada xilka ilmo yar oo koob iyo toban jira toban jir oo hishaam la dhaho waxaana magacaabay aabbihii oo xakam ahaa xakam ibni cabdiraxmaan annaas markii uu meesha joogay walaaladii baa joogay oo waaweyn marka ilmo yar buu dhiibay markii ilmi yaraa meeshu yimi damaaci baa yimi raggii ra-iisul wasaaraha ahaa oo ku isku qabsaday aakhirkii markii dambe xaajib almansuur ninka la ydhahdo waa kii ka soo baxay marka arrintaasi waxay keentay maxay cidda aan ehelba u ahayn qof aan ehelba u ahayn u qalmin u cuntamin madax inuu noqdo ayaa madax laga dhigay deetana cid walba damaaci iyo hunguri baa galay nacam nabigeenuna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam idaa dayacat alamaanatu faintadir isaac saacadda qiyaame waxaad sugtaa marka ammaanada la dayaco qaaluu wa kayfa idaacatuha waxay dhaheen rasuul allah sidaa ammaanada loo dayacayaa wuxuu yidhi idaa wusida alamru ilaa gayri ahli aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam marka talada loo dhiibo cidaan ehelba u ahayn qofaan ehelba u ahayn ayaa talada loo dhiibayaa markaas sug qiyaamadii waa calaamadaha lagu yaqaano maxay saacadda qiyaamo inay dhacayso calaamadaha lagu yaqaano ruwaybidiyiin waa yatakalamu ruwaybida waxaa hadlaya ruwaybidi baa hadlay qaaluu wama ruwaybida arajulu taafi waa ninka doqonkaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ruwaybidi ah, ee aan umuurta dadka caamka ah ama umuuraha dadka guud aan aqoonin kaasi markuu talada qabsado sug qiyaamadii marka waa calaamadaha saacadda qiyaama lagu yaqaan taasina waxay ahayd waxyaalihii keenay ee jebiyey dowladda maaragtay andalus jebiyey khaasatan dowladdii reer bani umaya ayaa ka telinaysa xilliga fitnadaasi markii ay timi waxaa meeshii ka dhacay dowlado yaryar baa ka aasaasmay dowladda andalus toddoba gobol oo waaweyn ayay u qaybsantay qabaa'ilkii reer bani cubaad oo carab ahaa waxay ka taliyeen iyagu waxay qabsadeen magaalada shbilia madax bay ka noqdeen khaliif bay kaga dhawaaqeen qabaa'ilka reer bani jahuur iyaguna maaragtay magaalada qurduba ayay qabsadeen barbaryin bay ahayn qabiilkaas qurduba caasimadii ayay ka talinayeen qabaa'ilka la idhaha banuziri reer banuziri iyaguna oo barbaryin ah iyaguna waxay ka taliyeen magaalada garanaada barnolaftas yaguna magaalay aasaaseen ladhado batlamos ama batlios iyaguna halkaasay ka taliyeen banu eh, dannuun qabiil la dhaho iyaguna magaalada dulaydila ayay ka taliyeen banu caamir iyaguna reer bani caamir magaalada valencia ama valencia loo yaqaano ayay qabsadeen banu huud magaalada sarakosta toddobadaa gobol baa loo qeybiyey marka guud ahaan haddaynu isu egno andalus waxay ka kooban tahay masaaxadeeda ama dhulbadeedkeedu badka ay ku fadhido waa lix boqol oo kun waa lix boqol oo maaragtay kilo kunoo kilomitr weeyaan squara macnaha waa waa un eh, badka iminka soomaaliya ay ku fadhido kale weyaan soomaaliya waa lix kun lix kun soo mehayn aha lix kun iyo laba boqol waa un adugu badka soomaalida oo kale ku dhowaad toddoba dowladood baa loo qaybiyey ku darso oo boqolkiiba shan iyo labaatan dowladda andalus waxaa gacanta ku qabsaday nasaaradii kristanka oo qaybtii waqooyi boqortooyada leon boqortooyada kashtala boqortooyada aragon oo mid walba maaragtay ka faa'iidaysanaya burburka muslimiinta iyo khilaafka yimi boqolkiiba shan iyo toddobaatankii soo hadhayna waxa weyaan toddobada dowladood baa loo qaybiyey kaga sii daranee toddobada dowladood toddoba dowladood oo caadiya may ahayne dowlad kastaaba inqisaamaatun daakhiliya baa dhex yaallay macnaha dowlado ka hooseeya baa jirin dowlado kaloo kasii hooseeyaa jirin marka guud ahaan marka laisu geeyinta dowladada andaruska aasaasantay waxay laba iyo labaatan ithnain oo cishriin duwaylay saqiira yacni laba iyo labaatan dowladood oo yaryar oo mid walba madaxweyne leeyahay askar leeyahay lacag leeyahay safiir leeyahay safaaradii leeyahay subxaan allah ayaa ka aasaasantay andalus unduruu bacda alciz cizigii iyo sharaftii kadib waxa yimi dacf iyo tamaryari baa timi subxaan allah waana maxay wamaa ashbaha alyawma bilbaarixa bay dhahaan maxaa xalay toole uga eeg maanta xalaya maanta way soo egyihiin ayay dhahaan carabtu ku maahmaahaan macnaha dhibaatada andalus haysatay ee markii dambe lagu wada qabsaday dhammaanteed siday u dhan tahay lagula wareegay gaalada kristanka ku qabsadeen absolute boqolkiiba boqol waata haysata muslimka maanta soo maha saasunbay u kala burbursan yihiin isu maaragtay isu colaadinayaan cadaawad iyo cadaawad ku dhisan maxay qabyaalad inta badan ku dhisan nacuudu billah waana tii qabyaaladu waa tan andalus ku dhacday marka subxaan allah ee qabaa'ilkii ay islanayaan waxaan dib ugu noqonayaa maxay arrintii ku saabsiisanayd xagga waxyaalaha keenay burburkii andalus intaynaan gelin maaragtay dowladaha duwali dawaa'if baa la dhaha waa dowladihii kooxaad dowlad kooxeedyo weeyaan maamullo kooxeedyo ayaa marka ka telinayay kadibna dowlatu muraabitiin ayaa timi waan ka warrami doonaa insha allah waxaan dib ugu laabanayaa maxay asbaabta keentay jabkooda oo ay ugu horrayso maxay Eh, xoolihii iyo lacagtii oo fara badatay oo dadkii maaragtay taajiriin noqday maalqabeena waxaa dhacay maxay alxasad dadkii way isxaasideen dadkii way isxaasideen markay isxaasideen dadkii maxaa cuqdad baa isu gashay cuqdad baa isu gashay leanna waa fitnada ummadda nebi maxamed waa lacagta eh, iyo dumarka labadaasaa ugu khatarsan oo laysku laayo hadhiyo habeen lacag iyo kursiga oo dee kursigu waa un lacagan weeyaan iyo waa un qayb ka mida un magacni magacii iyo eh, hantidii iyo xoolihii waa taa dhibaatada haysta markaa muslimka waxaan tusaale usoo qaadanaynaa yacni xilligii maaragtay eh, taarikhdii kale muslimiinta oo ayaguna mushkilad taasoo kale ay ku dhacday oo ay jabeen waxaa jirtay xilligii cumar ibnu khataab ilaahay raalliha ka ahaadeen xoolihii furashooyin badan buu maaragtay uu furtay dowladda roman kula dagaalamayay dowladda farisiyiintana hal mar buu labadii dowladood adduunka ugu waaweynaa xilligaa ula dagaalamayay deetana muslimiintii baa guulaysatay waxa soo galay magaalada madiina xoolo aad iyo aad u badan yacni ninka carabka ah waagii hore taajir iyo maalqabeen waxaa ahaan jiray ninka haysta kun alf alf yacni kun haysta subxaan allah ayaa taajir ahaan jiray markay lacagtii soo gashay iyo qaniimo badan badan badan ay soo galeenna malaayiin ay soo galeenna yacni subxaan allah un gurigooda halku gaadhay afiiri waxaa jirta xilligii cumar ibnu khadaab ilaa raalliha ka haday markii la furanayey magaalada xira oo uu khaalid ibnu waliid uu hogaaminayay ciidanka ayaa gabadh la dhihi jiray eh, ibnatu cabdilmasiix ibnatu cumar ibnu cabdilmasiix gabadh maaragtay eh, magac lahayd ayaa waxa weeye muslimiintba xoogga yeelatay deetana nin la dhihi jiro shuweel shuweel waxa la yidhi saxaabi buu ahaa ayaa wuxuu yidhi hadda ka hor yacni muddo dheer ka hor ayaa nebigii ilaahay baan anoo la fadhiya calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ihi magaalada xiiro waa la qabsanaya muslimiin baa qabsanaysa marka wuxuu ihi waxaan aqaanay gabadha ka talisa oo aabbaheed baa la dhihi jiray maxay cumar ibni cabdilmasiix cabdilmasiixaas oday weyn buu ahaa oo saddex boqol oo sannadood buu jiray odaygaasi gabadh uu dhalay oo da'ah ayaa wuxuu ihi marka yarayd baan anigu arkay marka gabadhaasan waxaan ku ihi rasuul allahu isii subxaan allah deetana wuxuu nebigu igu yidhi qaado deetana warkiibuu ka warramay waxa yidhi markhaati alma haysataa laba nin baa markhaati u noqday gabadhii baa lasoo qabto waxaa la yidhi ninkaasaad maaragtay ku leh gabadhii waxay tiri anigu islaan gabowday baani dee aabbaheed baa saddex boqol oo sannadood iyadu imse jir bay tahay marka subxaan allah eh, been saddex boqoloo sannadood ayuu ahaa waa kii qabtay ku yuri waar imise jir baa tuuli talaata miyat sana saddex boqoloo sannadood bay jir bismi illaahi araxmaan iraxiim marka gabadh weynoo waayeela bay ahayd deetana waxay ku tidhi ninkii anugu gabadh weynoo waayeela baan ahay waxaan ku qaban karaa ma jirto oo waxaan kaaga adagkahay ma jirta waan isfuranayaaye xoolaan bixinaya ee wax iga dalbo deetana wuxuu ihi waa yahay maxaad dalbanaysaa wuxuu idhi toban tobnaad unbaan dalbanaya toban tobnaad ayaan dana cashra cash toban tobnaad baan dalbanaya gabadhii intay qosasho hoosta ka qosasho qosashaba oroday oo boqol diinaar unbay soo dhiibtay saxaabadii baa la yaabto waxay ku dhaheen war heedhe gabadhan waa gabadhaa boqorka maxaad lacag badan uga qaadan weyday markaase wuxu uhi de anuga cashar aan ka dalbaday toban tobnaad baan ka dalbaday kaasoo toban tobnaad waa boqole wuui uma tiro ka weyn baa jirta toban tobnaad <laughs> waa tobankiyo toban lagu sii dhuftee matire ka weyn baa jirta yacni waxaan usoo qaadanayaa qisada xilliga muslimiinta feri iyo dadka carbeed heerkaasay xoolaha ka gaadheen markii ay yani tirada ugu weynaynta yaqaaneenba intaas ahayd markii ay badatay hantidii faraa badneed ay soo gashay muslimiintii waa kii cumar ooyayey radia allahu canhu ardaa ee dhahay adduunyadii ma ilaahay ba aniga ila doonay buu yidhi ah, waxaan loo furin nebi maxamed iyo abubakar loo furin maanaa lay furay buu dhahay deetana sanadkii toddobiy tonaadii hijiriyada wuxuu joojiyey futuuxaadkii iyo furashooyinkii fiiri fiiri maaragtay siduu waa wuxuu dar yeelayaa wuu yaqaanaa cilmi buu leeyahay radia allahu canhu arda aqoon buu leeyahay fitnada muslimiintu meesha ka soo gasho wuu joojiyey futuuxaadkii iyo hantidii badneed ee haniimadahayd ay soo gelaysa markii dambe wuxuu ku qasbanaaday markay dowladda farisiyiintu ay weerar ku soo qaadeen ayuu ogolaaday laakiin markii hore wuxuu hi joojiya radia allahu canhu xilligii cuhmaan ibnu cafaan futuuxaadkiiba ciidda ka batay oo o dhan baa la gaadhay meel walbaa la qabsaday ilaa iyo yurub oo dhan baa la gaadhay meelo fara badan waxa batay maxay lacagtii iyo xoolihiiba batay soo gelaysay dowladda muslimiinta ilaa iyo askariga keliya maaragtay muslimiinta ka mida uu kumanaan malaayiin diinaaray gacantiisa soo gashay waxay keentay arrintaasi inay fitna dhacdo fitnadiina aakhirkii markii dambe la dilo cumaan ibn cafan in markii dambena la dilo cumaan ibn cafan radia allahu canhu arda haakada wa sidaas weeyaan mar allaalaya markay hantidooda iyo xoolahoodu muslimiinta ay meel sare ay gaadho oo ay colaad iyo cuqtad iyo xasad uu soo kala dhex galo way islaayaan wayna jabaan iyagoo halka ciziga halka ugu sarreeya ah ayay dhulka galaan cumaan ibn cafaan markii la dilay muslimiintii oo futuuxaadkii meel walba furanaya dullinimada ku dhacday waxa istaagtay eh, eh, subxaan allah waxa istaagtay eh, futuuxaadkii baa istaagay kadibna dowladda qalalaanso ayaa dhexdeeda ka dilaacay oo dowladdii cali ibn abi talib ilaahay raallaha ka ahaadee fitnooyin badan baa dhacay xilligiis whakada wahakada subxaan allah dowlad kasta taariikhda haddaad fiirsato waa sidaan dowladda cabaasiyiinta baa la mida dowladdii reer bani umaya baa la mid ahayd dowladdii umawiyiinta ayaa la mid ahayd dowladdii cuhmaaniyiinta baa lami dowladda andalusna waa sidaa dowladaha kale adduunka ka jiroo dhanna waa sidaa xataa dowladda soomaaliya ay lahaan jirtay fiiri afar iyo toddobaatankii toddobaatanaadkii adduunka meel wanaagsan bay ka gaadheen askartoodu askarta ugu fiican afrika qaaradda afrika ugu wanaagsan meel wanaagsan horumar bay gaadheen way kufriyeen gaalnimay ku dhaceen nacuudu billah ayagoo qur-aanka ilaahay beeniyey madaxdoodii nacuudu billah fiiri marka dhas waxay halkii tob meel fiican bay marayeen way soo laabteen marka hoos ba usoo socdeen hoos ba usoo socdeen hoos ba usoo socdeen haadihi min sunnati alxayaa waa sunnooyinka nolosha halka ugu saraysa marka gaadhiddu waad soo dhacaysa marka waxaana kugu wacan maxay diintood ka orodo iyo adduunye oo qofkii uu raadsado haakada ciqaabka ilahay baa yimaada marka subxaan allah ciqaabka ilahay baa yimaada waxay keentay arrintaasi maxay inay jabaan oo ay burburto maaragtay dowladdii andalus insha allahu tacaala maalinta soo socota ayaan ka warrami doonaa qaybaha kale inoo hadhsan dowladda andalus iyo dowladii maarata dowladahan yaryar ee aasaasmay iyo halkay ku dambeeyeen oo nus qarni meelaha wax ku dhow talinayay insha allahu tacaala barak allah fikum taasaan ku joojinaya haddii aad wax su-aala qabtaanna soo dhawaada jasakum allah khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullah